cilmigu ku baaba'ayaa waa culummadu inay dhimato ardo cilmigii ka qaadayoo bedeshayna la waayo sidaas ayay ku baaba'aa cilmiga quluubta laga siibi maa marka ilaa cilmiga la qabto oo cilmiga la qaato oo jahligu faafo qiyaamuhu dhici maa calaamada marka qiyaamaha waxaa ka mid ah in jahligu aad u faafo oo diinka ale laga jaahil noqdo wa takfura zalaazilu dhulgariiraduna ay bataan waa calaamada labaad dhulgariiradu inay bataan agga dhulgariira ka dhaay agga dhulgariira ka dhaay agga dhulgariira ka dhacay waa mada labaad oo qiyaamaha tusayda inuu soo dhowaaday wayataqaaraba zamaanu waqtiguna isku dhowaado waqtiguna isku dhowaado wayataqaaraba zamaanu waxaa loola jeedaa culummada gabolaa waxay ku fasireen waxaa loola jeedaa in qiyaamuhu soo dhowaato qaar kalena waxay ku fasireen dadka cumrigoodu inuu yaraado dadka awal da'dii la yiqiin inay gaaraan badan ama inaysan gaarin qaar kalena waxay ku fasireen dadku inay diin diinxumada isku mid ka noqdaan oo wax kala rooro qiimale la waayo saddexdaas tafsiir waxaa ka saxsan midkan soo socda waxay tahay zamanku inuu isku dhowaado waa in waktiga barakada laga qaado sanadkii inuu bil oo kale noqdo bishiina usbuuc oo kale ay noqoto usbuuciina maalin oo kale uu noqdo maalintiina saacad oo kale ay noqoto tafsiirkaas dambe nabigaa cadeeyey sal اlahu alيه wasalam waxaa wariyey imaamu tirmidi wuxuu yidhi fatakunu sanatu ka shahr sanadkiya wuxuu la mid noqonaa bil ah, waxay dadku ay bil ku qabsan jireen hal sanay ku qaadeen macnaha barakadaa laga siidaa marka waktigii oo dhammaadaad arkay adoon waxba ka faa'iidaysan waktigii oo dhammaaday aad arkay adoon waxba ka faa'iidaysan oon wax weyn ka qabsan fatakuunu sanatu ka shahri wa shahru kaljumuca bishiina usbuuc oo kale noqeen wixii usbuuc lagu qaban jiray adoo maraya aad bishu dhammaaneen wa takuunu ljumucatu kalyoom jumcadii isbuuciina wuxuu noqonaa maalin oo kale wayakuunu اlyawmu ka saaca maalintiina hal saac oo kale camal ay noqonaysa bal hadda waxaad fiirdaan imaamu nawowi raximah اllah maalintii laba-iyo toban dersiyuu qaada jiray oo diini ah laba-iyo toban casaruu qaada jiray casar walba inta loo akriyo oo barto oo faa'iidooyinkii culummada ka maqlay ku dul qoro sharax ka dhigo meel iga jiro maanta ardayga dadaala dadaala dadaala afar dersi ma qaadan karto aawe waktiga ku aado aawe waktiga ku aado ka bax afar dersi kii qaata maanta waaa laleeya kanoo kale lama waa afar dersi maahan afarka dersi dhegaysi laba-iyo tobanka dersi inta dhegaysto oo fahmo oo xifdiyo oo sharaxana ku qori jiro waa laba-iyo toban ders marka barakadiyaa laga siibey waktigii waa saas weeye waktigaa isku dhowaana wayataqaaraba zamaanu waktigaa isku dhowaana watadhara alfitanu fidlooyinku ay muuqdaan wayakfura alharju dilkuna uu barto wa harjigu alqatlu waa dilka waa in fidlooyin xagga dagaala ka socdo xagga dagaala ka socdo xagga waa la isku dilay xagga reer hebel reer hebela isku dilay agga dawlad hebley dawladhebla isku dilay xagga kooxeble iyo kooxla isku laayay waa in dagaalada iyo fitantu bataan qiyaamuhu markuu dhacay xataa yakfura ilaa uu bato fiikum dhexdiinna almaalu maalka maalkuna waa badana fayafiida oo uu shubmo sida biyuhu u shubnaa maalka waktiyaal badanuu batay waktigii cumar ibnu اlkhadaab oo dawladdii ruum iyo faris la burburshay xoolahoodii muslimka loo qaybiyey aad u batay maalka wuxuu gaaray waktigii cumar ibnu cabdulcasiis sadaqada wax qaata in la waayo oo qofkii rawayaa sadaqa iga qaadanaya nabiguna saasuu ku tilmaamay wuxuu maalku inta bato aa waxaa la gaari doonaa wax sadaqada aqbala in la waayo oo wiilashada markaan u baahna maxaa iu keeni wey odig hadda la wareegayey odigala dagaalku suu socdo ayay raggu yaraanayaan ilaa ninkiiba konton dumara mas-uul ka noqdo konton dumar mid u dhaxday mid dhashay kuwa u dhalay kuwa la dhashay waxa weeyaan kuwa eelkiisu ka dhinteen ninkiiba konton dumara ilaa uu mas ka noqdo ay gaarahu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam ah, raggu yaraanaya ilaa dagaallaa qarxaya waxa la dhammaynayana waxa u badan ragga markaasay yaraanayaan raggu maalkii wax danaynaya waa la weyna maalku tiradu ka badan hadda laftirkeeda maalku aad u badany marka la fiiriyo waktiyaal dhow dhow waxa weeyaan maalku sida uu yahay wax caadiya ah maaha sida uu yahay wax caadiya ah maaha dadkii hadda fuqarada ahaa ee dabcyooda dhisaya carabahaas marka la fiiriyo waxaa wayan dadkii fuqarada ahaayaa konton dabaqoo muraayada isi saaraya mar dhow odayaasha hadda joogay markay joogeenna fuqara aan hooyo kelinay ahaay marka maalkuna aad u badan yahi marka hadda la fiiriyo kitaabu tahajud hada maxal rawa الbخaarي cabdاللahi بn cmr بn caas wuxuu ka wariyey radي الlahu canهuma qaala cabdالlahi بn cmr بn caas wuxuu yidhi qaala liya nebiyu nabigaa igu yidhi salى الlahu عalayه wasalam alam ukbar miyaan la ii sheegin annaka adiga taquumu leyla habeenkii inaad istaagaydo macnaha habeenkii oo dhan salaatuleyl inaad u taagan tahay oo habeenka qayb ka mida aadan seexayn saasoo la iima sheegin wa tasuumu nahaara maalinkiina aad soomaydo maalmihii oo dhan aad soomaydo hal maalin aadan afurayn hal maalin aadan afurayn qultu waxaan idhi yidhi inii afcalu daalika anugu sidaas waa sameeya maalin kastana soo sunnahu sooma habeenkii oo dhanna salaatuleyl u taagnaana qaala nabigu wuxuu ku yidhi innaka adiga idaa facalta haddaad samaydo daalika arrinkaas hajamad caynuka ishaadu waa daciife wa nafihad nafsuka naftuna waa daale naftaaduna waa daale markuu nabigu weydiiyey sal اlahu alay slam cabdullahi bn camar waa u sheegay cabdullah qofka asal cibaadooyinkiisa sunnadaa inuu qarsadaa fiican sidaasaa ikhlaaska ku fiican inuusan qofna iskaga sheegin sunnooyinkiisa soonkaa sadaqaadkaa salaadaha ah adkaarihiisa waxyaalaha uu samaysto oo sunnada ah qofku waa inuusan dadka iskaga sheegin laakiin haddii mas'ala ku xirnaato oo mas'ale in laga ogaado laga weydiiyo markaas waa lagu qasbay marka cabdullahi bin camar sunnadiisii nabigaa weydiiyey dee nabiga kama uu qari karna waa inuu sheego ilaa mas'alaa ku xihana waxaa kaloo laga qaataa uhi xaafid ibnu xajar imaamka muslimiintu dadka arrimahooda inuu weydiiyo oo uu saxo wixii qaldan inay ka mid tahay mas-uuliyaddiisa inay ka mid tahay mas-uuliyaddiisa marka nabigu waa weydiiye wau sheegay nabigu marka wuxuu rabaa arrinta uu sameeyey oo sunnada maalin walba inuu soomo habeen walba salaatuleylka hal sac uusan seexan arintaas inuu ka joojiyo oo uu fududeeyo oo maalmaha la qaybiyo oo maalmana soon sunna uu soomo maalmana uu afuro habeenkiina saacadaha la qaybiyo saacadana salaatuleyl u taagnaado saacadana uu seexdo xukunkaasu rabaa inuu u sheego marka xukunkii cilladiisii midkaan uu ka reebayo ah maalin walba waa sooma habeenkoo dhanna waa taagnaana arrintaas uu ka reebayo ciladeedna u sheega sida fiicanna waa saas marka qofka wax laga reeba in cilada loo sheego marka waxaa la amrayana cilada loo sheego marka fiiri ciladii u sheega nabigu nabigu wuxuu yidhi salى اllahu alayh wasalam fainaka adiga idaa facalta haddaad samaydo daalika arrinkaas oo habeenkii oo dhan aad taagnaato maalin walbana aada soomto hajamad caynuka ishaadu waa nooge waa daxiife ishu waa daxiife hajamad caynuka ishu waa daciife wa nafiyat nafsuka naftaaduna waa daale waa daale marka ma wadi kartid marka qofka wax uusan awoodin oo cibaadaha hadduu isku dayo waxaa ka dhalanayda miduu awoodo inuu hadhow xaata awoodi waayo marka qofku waa inuu sameeyo cibaado uu daa'imi karo maxaa yeele ilaahay cibaadada wuxuu ugu jecel yahay midda qofku daa'imo ee inta ayaan samayd ka tag ilaahay ma jeclo nabigu wuxuu yidhi salى اlahu alayh wasalam waina linafsika nafsadaada xaqan xaqa u sugnaaday naftaadu xaqay kugu leedahay waa inaad habeenkii qayb seexidee oy nasataa maalmaha gabalna waa inaad afurtaa oo ay raaxaysatay xoog yeelato naftaadu xaqay kugu leedahay waliahlika xaqan xaaskaaguna xaquu kugu leeyahy xaqay kugu leedahay habeenkii oo dhan salaatuleyl haddaad u istaagto xaqeediiya dayacma haddaad maalin walba soomto waa tabar dhici xaqeedaa dayacma maalmaha gobol afur si aad tabar u yeelato habeenkiina saacada sii si ay xaqeedu u hesho waa waajib xaqeedu salaatuleylkuna waa sunno waajibka iyo sunnadana waajibkaa la hormariya waajibka iyo sunnada waajibkaa la hormariya fasum soom fii bacdi اayaami wey maalmaha gobol waafdir afur fii bacdihaa gobolka kale qaybi maalmaha maalmana soon sunaa soon maalmana afur waqum istaag fii bacdi leyli habeenka qayb ka mida salaatuleyl u taagnow wanam seexo fii bacdihi gobolkiisna seexo sidaas weeye sida fiican nabigu saas ugu habeeyey sal allahu alay wasalam maxaa yeele shay walba xaqiisa in la siiyaa la rabaa ilaahay xaqiisa la siiyo naftana xaqeeda la siiyo xaaska iyo eelkana xaqooda la siiyo nabiga xadiiskana wuui faacdi kula dii xaqin xaqa mid kastoo xaqle xaqiisa sii marka sidaas oo miisaanka dhexaa waa in qofku u noolaada inaad inta iska seexato fiidkii waagu kuugu beriyo sida maydkii maa laga fiixayn habeenkii waktiga rabbi leeyahay man yadcuunii faastajiiba lah man yslnii fadiya man ystakirunii faakfira lah waa inaad nasiibku yeelata oo habeenkao dhan aadan isku bixin naftaadana waa inaadan dilinoo waxaysan awoodin saarinin aad nasido qayb seexata maalmahana gabal waa inaad soontaa gabalna afarta warawa bukhaariyu can jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhumaa qaala jaabir wuxuu yidhi kaana rasuululah rasuulku ilaahi wuxuu ahaa salى اllahu calayh wasalam yucallimunaa midna bara alistiqaarata khayr dalbidda fi lumuuri arrimaha lagu khayr dalbo kullihaa dhammaanteed nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuuna beri jiray khayr dalbid arrimaha dhexdooda khayr la dalbo khayr dalbiddu waxay tahay in ilaahay la baryo oo aad tidhaahdo ilaahayow arrintaas iyo arrintaas midda qayrka badan anigu ma aduuse waa taqaan ilaahayow midda kayrka badan iwaafaji sidaas weeye khayr dalbidu arrin aad rabto arrimaad rabtaa inaad ku dhaqaaqdo naftaadaad damacday arrintaas inay kayr kuu tahay ma taqaanid inay shar kuu tahayna ma taqaanid waa inaad ilaahay ka khayr daraftaa oo tiraa ilaahayow adaa og anigu ma ogi waxaan ku weydiisaa hadday khayr ii tahay ii fuudee hadday shar ii tahayna iga leeh khayr dalbidu waa sidaas kaana rasuululahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayh wasalam rasuulku wuxuu ahaa yucallimunaa midna bara alistikaarata khayr dalbidda fi lumuuri arrimaha khayr lagu dalbo kullihaa dhammaanteed kullihaa waa caamun yuraadu biha alkhusuus lafdigu waa caam laakiin arrimaha axkaamtu waa shan shay waa waajib shayna waa manduub waa sunno shayna waa xaraam shayna waa karaahiyo shayna waa mubaax shayga waajibka ah iyo shayga sunnada ah ma sameeyaa mase ma sameeyo looma istiqaareeyo maxaa yeelay inaad samaydaa waa kayro allaaba ku amrayba waajibka haddaad ka tagto cadaabaadba ku geli marka shay waajib ah shaygan mawta waxaa dhahayda inuu khayr ii yahay iyo in kale ma kala aqaan hadda waajib iyo sunna waa kayr waa la huba allaaba kuu diray marka waajibka iyo sunada lagama istiqaareeyo ilaahayow inay qayr ii yihiin iyo inaysan ii ahayn aduu ii kala fudeen oo hadday qayr ii yihiinna iwaafaji haddaysan qayr ii ahaynna iga leexi lama yiran waa khayro allaaba ku amrayba laakiin hal meelaa istiqaaradu ka soo geli kartaa waajibkii maalan xajkii oo kale haddii dhowr wado lagu xajinaa dad waa lugaynaya dadna markabay raacayaan dadna diyaaraday raacayaan markaasaad waaa leeda ilaahay adugu xajkii waa samayna isaga waa waajib oo ka istiqaaraynay laakiin dariiqaa fiican ma inaad badda martaan ma inaad hawada martaan waa haddii dhowr wado jirto markaas waa istiqaaray karta waxaad u istiqaarayne ilaahu midda fiican igu du dhowr jamaacaad baxayda waa u istiqraamay jamaacada la raacmisay jamaacada ilaahu qolada fiican waafaji dad kala galo wey marka qaabkaas waa loogu istiqaareeya sunnada laba sunna istacaariday laba sunno ma wada samayn kartid ma midaana khayr badan mase midaan waa loo istiqaareeya la midda kayrka badan i waafaji laakiin waajibkaanu kayr ma yaha mase ma ahan looma istiqaareeyo sunnadu ayadu kayr mata mase ma ahan looma istiqaareeyo xaaraamta iyo karaahiyada lagama istiqaareeyo xaaraamtan ma samayno soo iska daaya ilaahayow inaan sameeyo inay khayr ii tahay iyo inaan iska daaya inay khayr ii tahay ilaahay waaba kuu sheegay waxaa khayr kuwa inaan iska dayo waaba xaaraam lagama istiqaareeyo karaahiyadana waaba laguu sheego inaad iska dayda khayr kuwa axkaamtii marka waajib iyo sunnu xaaraan iyo karaahiya shan afartaas waa baxeen maxaa soo haray mubaax bis waa midkaas midka laga istiqaareeyo mubaax gabadhaan ma guursada isagoo iska daaya moogta gabar hebla guursa waajibiyo sunno midna maaha xataa haddii guurku sunno yahay gabar hebla waajibiyo sunno midna maaha waa inaad ka istiqaarayda ma taqani inay khayrkuu tahay in kale gabadhii wiilkan inay guursataa waajibna maaha sunnana maaha hadday xataa inay guursataa sunno u tahay wiil heel waajibiyo sunno midna maaha inay guursato mana taqaan mid khayr u ah waa inay ka istiqaalo jiraan ilaahayow hadduu khayr ii yahayna ii fuge hadduusan khayr ii ahayna iga leef asaa laga istiqaareeya guurkii waa saas ganacsigii waa saas ama qofaad la shurkoobaydo ma taqaanid inuu khayr kuu yahay inuusan kuu ahayn waa istiqaarayna ilaahu shirkadana inay khayr ii tahay in kale ilaahu ii fuudeen hadday khayr ii tahay ii fuudeen haddaysan khayr ii ahayn iga leef safar meel adduunya aduu safayday waa ka istiqaarayna waxyaalahaasa laga iftiqaareeya oo mubaax marka في اmuuri wuxuu leeyahay xaafid iبn xajar فatxulbaariga ibnu abi jamre wuxuu leeyahay afartan lagama istiqaareeyo waajib iyo sunno xaaraam iyo karaahiyo mubaaxa laga istiqaareeya marka kulihaa waa caamu yuraadu biha اkhusuuص waa caam laakiin mubaaxa loola jeeda waajibka iyo sunadana kayfka ama qaabka a laga istiqaarayn kara kamaa sidii uu noo bari jiray istiqaarada yucallimunaa uu noo baro asuurata suurad min alqur'aani qur'aanka ka mida suurad qur'aanka ka mida siduu noo baro uu istiqaarada nabigu noo bari jiray sala allahu alay waslm marka fiiris aad ugu dadaali jiray istiqaaradu waa muhiim laba shay qofka muslimka hadduu ku dadaalo ma khasaaro shuurada washaawirhum fi lamr waa amar ilaahay dadka kala tasho arrintaad samaynaydo qofka labada sifalaha lagala tashadaa qof arrinta oqoon u leh adigana daacad ku aho wanaagga iyo khayrka kula jecel qof labadaas sifadaha lagala tashada mushaawaro tan kalena waxaasoo dhan ka horaydana ilaaha laga qayr dalba istiqaarada qofku hadduu labadaas ku dadaalo istiqaarada iyo mushaawarada ma kasaaro ma kasaaro qofkaas kamaa sidii noo bari jiray nabigu salى الlahu عalيه wasalam yucallimunaa uu noo baro asuurata suurad min alqur'aani qur'aanka ka mida yaquulu nabigu wuxuu dhihi jiray idaa hama markuu damco axadukum qofkiin bilamri arin waa arrinkii mubaaxa ahaa falyarkac ha tukado ragcatayna laba ragco waa min iطlaaqi اljuز'i wa iraadati اlkulli hadda waxaa lu leeyahay rukuucaa la sheegay laba ragca ha tukado wey tukashadii yaa loola jeeda laba ragca ha tukado idaahama marka uu damco axadukum qofkiin bilamri arinka falyarka ha tukado ragcatayna laba ragco labada ragcoo min kayri اlfariidati farad kayrkood ah waa inaysan farad ahayn sida salaadii subax oo kale aa laga ixtiraasa laba ragco imaam nawowi marka wuxuu leeyahay laba ragco oon farad ahayn haddii la yidhi waxaa soo gelaya rawaatiftii salaada raatibada duurka ka horayda midda ka dambayda midda casir ka horayda tan maqrib ka horayda tan maqrib ka dambayda tan cisho ka dambayda tan salaad subax ka horayda waxaa soo gela sunooyinkii mulaqa ahaa kulli waa soo gelaya laakiin xaafid ibn xajar fatxubaariga hadalka nawowi oo ku yaalla adkaarka markuu soo raro waa tacqiibina wuxuu leeyahay labada ragco oo raatibadaa ah, intuusan tukan hadduu niyaysto inuu labadii raatibada aheedna u tukado istiqaaradiina ka dhigto itifaaq weeye inay sax u fiirto laakiin hadduu marka hore asagoon istiqaara qalbiga uga jirin labada rag oo raatibadaa tukado kadib istiqaara ku soo dhacdo inay u noqoydo laba ragca ah kadib nadara ku jiro marka laba rag oo sunaaho mulaqa way iska tukan kartaa ta iska istaagto haddaan waktigu wakti karaahiye ahayn sunooyinkii raatibada ahaa oo salaadaha la socday ama salaatulaylkiina waa ka kartaa laakiin intaadan tukan aad u niyaysanee sunnadii raatibada ahe iyo istiqaaradii labadiiba ama taxiyatumasjidkii iyo istiqaaradii wixii aad u niyaysanay salaad aad iska tukatay ayadoo qalbiga istiqaara kaaga jirin kadib ducaysa maydi waa inaa intaadan tukan aad niyaysataa uma liyaqul qofku ha yidhaahdo allaahumma yaa allah allow fiiri salaada markii la tukada ka gadaal wey umada tuseeda salaada dhexdeeda maaha meesha ducada lagu akrina waa markii salaada laga baxo umada tuseed tartiib iyo taraaqi wey ah, salaadu ha horaydo ha laga baxo kadib wa ah, tartiib iyo taraaqi wey ma lahan salaada dhexdeeda salaada dhexdeeda maaha ee eh, waa markaad salaada ka baxdo salaamo nafsato uma markuu tukado ka gadaal liyaqul ha yidhaahdo allaahumma yaa allah allaw inii aniga astakiiruka waa kaa khayr dalba waxaan kaa dalba khayr adaan kaa khayr dalba bicilmika bisababi cilmika ogaalka adigu aad wax ogtaysaa jira arrintan inay khayr ii tahay iyo inaysan ii ahayn adigu waa ogta aniguse ma ogi marka ogaalkaas aad ogtaan kaaga khayr dalba bicilmikaan kaaga khayl dalba waastaqdiruka waa kaa karsin dalbaa biqudratika bisababi qudratika adiga inaad awooddii leedahay sababteed awoodaad leedahay haddaad doonto shayga waxaad iga dhigi kartaa qof samayn kara haddaad rabtana waa iga caajis geli kartaa awooddaas aad leedahan kugu barya oo adugu iska leedahay waas'aluka ilaahayow waxaan ku weydiisaa min fadlika fadligaaga xaggiisa fadliga alcadiimi weynanka badan mintu waa tacliiliin waas'aluka ilaahu adaan wax ku weydiisanaa min fadlika min ajli fadlika fadligaaga daraaddiis fadliga alcadiimi weynanka badan adiga waxaad bixidaa waxaan xaq lagugu lahayn oo iska tafadul ah maaha adiga in xaq wax lagugu leeyo fadligaas dartiisa wax kugu weydiisaa inaad tafadul bixido wax dheeraada oon cidna kugu lahayn min fadlika min ajli fadlikan kuu weydiisaa fainaka adiga ilaah taqdiru wax walbaad awoodaa walaa aqdiru anugu waxba ma awoodo ilaa waxaad ikarsida maahane wa taclamu wax walbaad ogtahay mafcuulkii waa la xadfay lilcumuum asbaabta loo xadfo mafcuulka ka mida wax kastaad og tahay wa taclamu kula shay wax walbaad ogtahay walaa aclamu anugusan wax ma ogin waxaad adigu i ogeysido mooye wa anta adiga callaamu اlquyuubi aybyaalka aybka waa dadka ka qarsoon aybyaalka mid u ogaal badana aadaad u ogtahay qaybka allaahumma yaa allah allow in kunta haddaad tahay taclamu inaad og tahay anna haada almra arrinkan waad magacaabi arrinka haddii uu beec yahay ana hada beec safar hadduu yahay ana hada safar hadduu nikaax yahay ana hada nikaax kada waxaan shaygiyaad ku dhawaaqe ana haada alamra shaygiyaad sheege magciisii allaahuma ya allah allow in kunta haddaad tahay taclamu inaad og tahay ana haada alamra arrinkan khayrun lii inuu khayr ii yahay fii diini diintayda uu qayr yohdan ugu jirto wa macaashii noloshayda uu qayr u yahay wa caaqibati amrii arrintayda damboo aakhirada uu qayr u yahay waa shaku raawi ow qaala wuxuu yidhi nabigu caajili amrii arrinkayga degdegaya waa adduunyada qayr inuu u yahay wa aajili kiisa damboo aakhirana uu qayri u yahay waa isku macne faqdurhu ilaahow shaygaas qadar lii aniga ii qadar ee shay walba hore loo qadaray ii qadar waa maxay waxaa loola jeedaa allaahuma ajcalhu maqduuran lii mid la ii qadaroon sameeyo allow iiga dhig adkilhu taxta qudrati ilaahay ii sahl waa allaahuma ajcalhu maqduuran lii ilaahayow iiga dhig mid la ii qadaray mid la ii qadaray waxaa loola jeedaa adkilhu taxta qudrati ilaahu awooddayda soo hoosgeliyo waxaan awoodo ka dhig allaahuma yasir lii wey macneheedu ilaahu ii sahl ilaahu ii sahl wey wayasiru lii allow ii fudee uma baarik li fiih allow ii barakee markaad ii fududaydo ilaw ii barakee oo qaar badan ii geli wain kunta haddaad tahay allow taclamu inaad og tahay anna haada alamra arrinkan sharun lii shar inuu ii yahay fii diini diintayda uu shar u yahay wa macaashii noloshayda adduun inuu shar u yahay wa caaqibati amri arrintayda damboo caaqiro shar inuu u yahay daad og tahay aw qaala nabigu wuxuu yidhi waa shaku raawi raawigaa shakiyey fii caajiri amri arinkayga degdega inuu shar u yahay haddaad og tahay waaajidii kiisa damboo aakhirana shar u u yahay fasrifu canii allow iga leexi ilaahu iga leexi wasrifnii canhu allow anigana shaygaas iga leexi shaygaasna allow iga leexi ousan xaggayga soo aadin anigana qalbigaygaba allow ka leexiyo in nacsiib wasrifnii allow ileehi canhu shayga iga leexi waqdur lii ilaahu ii qadar alkhayra khayrka xayfu kaana meeshuu ku sugan yahy meesha qayrku iga jiro allow ii leh oo qalbigayga u leh tan haddaysan qayr ii ahayn uma ardini bihi allow raalli iga dhig meesha kaloo ii leexido qof ku qanacsanoo raalli ku ah allow iga dhig ilaahow raalli iiga dhig qaala wuxuu yidhi wayusami waa magacaabaa xaajatow xaajadiisa wuu magacaabaa oo waxa way ana haada alamra dhih maahe waa sheegaa nikaax hadduu yahay beex hadduu yahay shirke hadduu yahay safar hadduu yahay arrinkiiu magacaaba arrinkiiu magacaaba meeshaan marka fiiriya allaahumma in kunta taclamu ana haada alamra khayrun li wain kunta taclamu ana haada alamra sharun li shakigu maahan in la leeyahay ilaahay ow shaygaan haddaad og tahay iyo haddaadan ogeyn taas maaha ilaahay wuxuusan ogeyn ma jiro qofka ka shakisan shaygan alla ma ogyahay mise ma oga ma soo mid marka laakiin waa maxay arrintu shaygan horta ama kayru ku yahay ama sharu ku yahay labadu midu yahay soo maha ilaahayna shaygu siduu yuhu ogyahay sida shaygu yuhu ogyahy marka shaygu hadduu khayr yahay maxaa alla ogyahy inuu shaygu khayr ku yahay hadduu shayganu shar iyo dhib ku yahayn alle muxuu ogyahy inuu shar ku yahay marka macnaheedu waxa weeye ilaahay oo shaygaa adaa oga sida aad og tahay tahay shaygu inuu qayb iyo allow ii fududay ilaahay ow sidaad og tahay hadday tahay inuu sharci yahay allow iga leex waa saas ee haddaan ogeyn maaha shayga alla waa ogi laakiin adu waxaadan kala ogeyn cilmiga alla waxa uu ku dareersaday ma taqaani shaygu siduu yuhu alla ogi marka macnaheedu waxa weeye ilaahay ow shaygaan adaa og cilmigaagu siduu ku dareysado og tahay hadday tahay shaygu inuu qayb i yahay allo iisa hadday tahay waxa aad og tahay inuu shaygu sharci yahayna allo iga leeh saasa marka istiqaaradu waa shay aad u muhiim laakiin muhiim waxaa kaloo inaad ogaato markaad istiqaaraydo sugi maydo in lagu waxyoodo adiga nabimati ru'yo inta seexato in lagula soo hadlana sugi maydo qalbigaaga shayga hadduu ku faksan yahay waa ku dhaqaaqi haddii qalbigaagu culays aad ka dareensan iska dayi saas la ogo ee waxaa sugayda kula soo hadla ma ah, waxaa sugi haddaad taradudo shaygii ma ii qayra waa ku celina istiqaarada haddana waa ku celina haddii shaygii qalbigu ku faraxsan yaho qalbigu isleeya war shaygu waa fiican yahi ku dhaqaaji khalaas waa haydaa wax kale sugi mayo haddaad culayskaasoo kalena ka dhaqaaji saas weeye ee waxaad sugaydahaas waxa wey intaad siqaaraydo seexo bal warsug maaha cid kula soo hadlayda lama kitaabu fadli salaa haadaa kanu kitaabu fadli salaa salaada fadligeeda kitaabkii ka hadlaay weeye fii masjidi maka maka lagu tukado masaajidka ku yaala iyo walmadiina can abi hurayrata radia allaahu canhu can inabiy nabiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi maa makaanka bayna baytii gurigayga iyo wa mimbari mimbarkayga inta u dhaxayda makaanka ku yaalla rawdatu waa beer beertaasoo min riyaadiljannati jannada beeraheeda ka mid ah wa mimbari mimbarkayguna calaa xawdii barkayguu kor saaray maxaa loola jeeda xadiiska macnihiisa xadiisku waa laba jumlo jumlada hore fiiri maa waxay horta ku dhacaydaa makaan maa makaanka bayna baytii gurigayga iyo wa mimbari mimbarkayga inta udhaxayda ku sugan makaanka udhaxeeya gurigiisa waa qolkii caaisho waa meesha nabigu hadda ku aasan yihin sal اlahu alay wasalam oo nabiga iyo abubakar iyo cumar hadda ku aasan yihiin gurigiis waa kaas mimbarkuna waa mimbarku ku khudbay jiray ah, mimbarkuna waa mimbarku ku khudbay jiray mimbarku masala markuu halkan ku yaalo gurigu meesha qoraxdu ka soo baxda aggeedu ka xiga dhanka qoraxdu ka soo baxda uu ka xiga waa gurigu qolka nabigu ku aasanyay salawaatu ullahi wasalaamu alayh meesha u dhaxayda wey marka nabigu wuxuu uhi meeshaas waa beer beeraha jannada ka mida bartaasaa beer janna maxaa loola jeedaa xaafidku wuxuu uhi saddex macnaa mid loola jeeda waxayna u kala xoog badan yihiin saddexda macno siday u kala horeeyaan o waa تشبيه أdاaة تشبيه yaa لa adفay waxa weyaa rawda karawdaة min رiyaad الجaنة meeshaasu beer beeraha jannada ka mid ahay lamidta waa beer oo kale halkay kala mid tahay waxa la iskaga shabaha wajushadaha ah, meeshay iskaga egyihiin waa maxay waxay tahay fيi نuزuuلi raxmati wa xuصuuلi sacaadati naxariista siday ugu soo degayso liibaanta sida looga helayo meeshaas qofka fadhiista qur-aanka uu akrinoo dhegaysanaa xalaqaadka qur-aanka xalaqaadka cilmiga xadiidka nabiga lagu barana salaada lagu tukana itikaafka lagu itikaafa naxariis allah ku soo degee sida beeraha jannadoo kale waa tashbiih adaadu tashbiih yaa la xadf maa makaanka bayna baytii gurigayga iyo wa mimbarin mimbarkayga inta u dhaxayda ku yaallaa rawdatun ka rawdatin beeru lamidi beertaasoo min riyaad iljannati ka mid macnahaasa ugu xoog badan kaas u hormariyo sida jannada qayr badan u dhex yaallo meeshan qayr badana yaalla naxariis allaa ku soo degaysa raxmaa ku soo degaysa liibaana laga helaa haddii markaa sidaas la yidhaahdo waa cadda marka masaajidkan ajar badana laga helaa salaada lagu tukado qur-aanka lagu aqriyo kulligood ictikaafka lagu ictikaafo macnaha labaad ana alcibaadata fiihaa tuؤaddi ilى اljanna cibaadada meeshaas lagu sameeyaa jannay ku gaadhsiini mimbarka iyo guriga inta u dhaxayda cibaadada lagu sameeyo janna lagu hela salaada ictikaafka qur-aanka lagu akriyo cilmiga lagu dhegaysto annaa lagu hela beer jannaa lagu hela waa macnaha ku xiga haddii saas la yidhaahdana in lagu tukado qur-aan lagu akriyo lagu ictikaafo intaba laga fahmay macnaha saddexaad daahirka laga leexima waxaa la leeyaha meeshaas xaqiiq ahaan waa beer janno meeshaan laftirkeeda aakiro inta la qaado aa beeraha janno dhexdeeda dhiga bartaan dhulkan u dhaxeeya dhulkaanaba dhulka jannada lagu danaado waana daahirkii o markaas la awili wa dhulka markaas ha lagu tukado iyo yaa lagu tukan midna lagama hadlay in lagu tukado iyo in quraan lagu akri midna lama sheegin markaas bimacnahaas lagu fasiro masaajidkay la midta masaajidka qaybihiisa kale lamidta marka dii la yidhaha meeshaan aakiro waana daahirka xadiisa meeshaan dhulkan laftirkiisa la raraa aakhiro jannada meel ka mida ah dhulka jannaduu ka mida ah dhulka ah, ilaahayna wax ku culus lama arkaan meeshaas marka intaa saddexaas macnay culammadu ku fasireen dadku marka hadda aad iyo aaday ugu dadaalaan in lagu tukado qofkii marka fursad ka hela inuu ku tukado qur-aan ku akristo hadde waa wanaag taas wa ishkaal male laakiin qaabka haddeer ay tahay waxaa dhici karta qofku dembi inuu ka helo saasaa loo taagayo fal loogu jiro kumanaanku askaraa saasu adtaaga meesha waa la xiraa marka ilaa waa laisku dhammayna wakti waktigaa la soo daynaa dadka markaasaa waxaad moodaa waxa weya dadkan say u baxsanayaan hadde miirba inaysan lahayn dadaa ku dhimana dadaa suuxa iyagoo suuqsan laga soo qaada haddee meesha in lagu tukada waa sunna soo maa haddaan idhaahnaba masaajidka kale ka duwanta oo labadii tafsiir hore qaadan soo ma jeed weliba tafsiirka dhexe awa haddaan qaadan salaada lagu tukada waa sunna qof muslima inaad dhibaato gaarsiido ama naftaada aad dishaana waa xaaraan adoo marka sunno u socda inaad xaaraan ku dhacda waa jaahiliu waa jahilma marka haddaad fursad ka hesho iskaga tuko ku ictikaaf qur-aan ku akriso haddaadan fursad ku helin iska da dembi ha ka kasban jumlada kale waa intaan waa mimbari mimbarkayga calaa xawdii xawdkaygu kor saaray xawdka nabiga waa webiga cowsar inaa acdaynaaka alcowsar waa webiga cowsar oo nabigu salى اllahu calayه wasalam sancaa ilaa ayle laga gaaro intaasu la egi dhirirkiisu biyaha biyihiisu caanaha waa ka cadyihin malabkana waa ka macayn weelasha la darsanana xidigahay la tiri edi qofka marcadaana dib dambe uma oomo dadka saddex qolaa laga leexiyaa inta kalea ka cabaan ummatulmuxamed dadkii nebiga kadib diinta ka ridoobay galaas loogama daro dadkii ahlubidacana galaas loogama daro dadka mujrimiinta muslimiinta laakiin dembiyada waaweyn galana galaas loogama daro saddexaas waa la leexiyaa bidixdaa lala dhigaa nabiga sal اlahu alay wasalam wuxuu yidhi dadaa bidixdaa lala dhiga markaasaan leeya ummatii ummatii leeya waa ummadaydu kuwa xagga la marsiiya mimbarkan oo hadda madiina ku yaalla laftirkiisa intaa la qaadaa la kor saara maahan mid kale kan ah halka la kor saaraa kan laftirkiisa ibn abi jamra khilaafatanu mar huley tii horaa war lehe ah, mimbarkan laftirkiisa aakhira la kiinaya ilaahayna waa waanta ah. markaasaa dadkii ummatu muxamed ahaa saddexdaas wixii aan ku dhixin ayaa xawdka kacaba ta iska darsado weelkiisa qaato uu darsana weligiis dambena oolima ilah lagu darkuwa kacab saddexdaas marka waa la leexina nabigu wuxuu yihi sala allahu alay slam markaan idhaahdo ilaahayo waa ummadaydi alla leeyahay innaka laa tadri maa axdau bacdak war kama haydid adiga gadaalkaa waxay sameeyeen markaasaan leeyahay suxqan suxqan liman kayara bacdi naarta alla ha ku fogeeyo qofkii aniga gadaalkay diinkii bedelay naarta alla ha ku fogeeyo bax naarta loo dhigo marka culummadu waa saddexdaas yihahdeen waa qofkii gaaloobay dadkii ridoobay iyo dadka aan ridoobin laakiin bidcada diinta ku soo daray iyo dadka muslimiintaa laakiin faasiqiinta ahoo dunuubta waaweyn qamrada iyo dhiigga muslimka iyo zinada iyo waxaweyn khibada iyo dunuubta waaweyn iska dabaa dadkaas way yidhahdeen dadka sheegayo xawdka nabiga ka qaday ilaah naga qado marka waa mimbari iyada waa daahirkeeda mimbarkiisa adduunka inta la qaada la saara xawd asagaasuu ku fadhiisana qiil dhahayaa jira maya mimbar kalea la keena waxaa macnama kitaabu اlcamali fi salaa salaada dhexeeda in wax lagu sameeyo rawa الbukhaariyu can cuqbata bni اxaari cuqbata bni alxaaris wuxuu ka wariyey bukhaari radia allahu canhu qaala inuu yidhi cuqba sallaytu maca nebi nabigaan la tukaday sala allahu calayh wasalam alcasra salaada casir falamaa sallama markuu salaamo nabsaday qaama nabigu waa istaagay sariixan si deg dega ah. asalaamu calaykum raxmatullah asalamu calaykum raxmatullah markuu yidhi uu horay ka istaagay markaasuu gurigiisii galay saasna nabiga laguma oqon sala allahu calayh wasalam waxaa la yaqiina inuu cabaar fadhiyo adkaar akristo cabaar uu meeshiisa joogo saasaa lagu yaqiina marka waa la yaaba waxay tusaydaa uu yidhi xaafid ibnu xajar markii salaada laga baxo meesha in la joogaa waajib maaha inaad meesha joogto adkaar akrisataa waa sunno malaa'igtuna waa kuu ducaynay intaad meesha fadhido waana soo marnay laakiin waajib maaha ilaamadu waajib kama tageene waajib maaha falamaa sallama markuu salaamo naqsaday qaama waa istaagay sariican si degdega wadakala wuxuu u galay calaa bacdi nisaai dumarkiisii xaasaskiisii gobol ka mid ayuu u galay uma kharaja waa soo baxay guriginta ka soo baxay masaajidka yimi nabiga sala allahu alay wasalam wa ra'aa wuxuu arkay nabigu maa fii wujuuhi lqowmi dadka wejiyaalkooda waxaa ku sugan oo min tacajubihim layaabidooda ah lisurcati nabiga degdegtiisa ay la yaabeen nabiga de xakiimuha caqli badan xikmadna badan firaasale saas markuu firi wuxuu arkay dadka inay yaaban yihiin oy leeyihi nabiga maanta degdegta uu baxay maxay ahay marka haddaad dareen iyo shucuur aragtana waa la jawaabaa nabigu sal اlahu alay waslam waa u jawaabay marka wa ra'aa nabigu wuxuu arkay maa shayga fii wujuuhi اqowmi dadka wejiyaalkooda ku sugan oo min tacajubihim la yaabidooda ah lisurcati nabiga degdegtiisa ay la yaabayaan faqaala wuxuu yidhi dakartu waxaan xasuustay walxaal ana aniga fi salaati salaada aan ku jiro tibran waago waagadaasoo cindana agteenna ku sugneed tibriga waa dahab aan lacag laga dhigin dahabka inta la garaaco aa ah, waxaa laga dhigi jira lacag diinaarka aad maqlayda waa dahab dahabka intaan laga dhigin lacagaa la yidhaha tibka waa dahab caadiya oo aan lacag iyo laga dhigin iyo wax laysku qurxiyo mima waa sidii dhagaxiisii waa kaas wey tibrigu waa dahab caadiya oo weli la samayn dahab wax laysku qurxiya lagama dhigin lacag lagama dhigin waa dhagaxiisii kaas oo sadaqo ah aadad u keeneen nabigu sadaqada ma qaato laakiin waxaa loogu keeni jiray maadaama imaamkii muslimiinta uu yahay baahida isaga ugu og sadaqada meesha u habboon isaga ugu og meesha ku habboon inuu ku bixiyi rabaa marka loo keenay salaaduu tukado isagoon bixin wuxuu diidayaa sadaqadaas inay daahdo inay daahduu diida nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam dakertu waxaan xasuustay walxaal ana aniga fi salaati salaada aan ku jiro tibran waago waagadaasoo cindana agteena ku sugnayn macnaha tibran waa dahab dahab aan la garaacin oon la bedelin way oon lacagna laga dhigin wax laysku qurxiyo aan laga dhigin dahab dhagxiisiiyaho kaas wey kaasaan xasuusta waxay yidhahdeen halkaas waxaa laga qaadanaa qofka salaada isagoo ku jira haddii wax ku soo dhacaan salaaddiisa ka fasahaadin damabi waa xasuusta oo ku fkera salaada ma fasahaadin fkerkaas waxbaa kugu soo dhacay aad halmansaneed salaada kaa fasaadime fakerihtu waxaan kahaday oo aan nabcaystay an yumsiya inuu galabaysto ow yabiibta inuu ku baryo cindana agteenna inuu caawa agteenna ku hoydo sidaasaa nabcaysta waa shaku raawi yabiibta ow yumsiya waana isku macnaa loola jeeda an yumsiya inuu galabaysto ow yabiibta inuu ku baryo cindana agteenna marka halkaasna waxaa laga qaataa sadaqo ama haddaad go-aansato dib looma dhigo dib looma dhigo waa la badejiya qayrka sababtoo ah adiga sideeda laguma xisaabtamo nolosha waktigaad gaarayna ma taqaanin hadday weliba ammaanatoo dadku amrayna kuma sii jirto marka waa la dedejiyaa marba haddaad go-aan gaari waxaa kaloo xadiiska laga qaatay salaada adoo ku jira haddaad wax kalaad go-aansato salaada ku jira waay salaada ka baxdo waxaa samee salaada waxba udhibime adoo salaada ku jira aa wax kugu soo dhaceen markaasa tii markaad ka baxdo ma dhihin haddan ka baxa salaada markaad ka baxdo saas yeel go-aana salaada dhexdeeda ku qaada salaada wax u dhibi may go-aanku hadduu go-aan saxayo usan go-aan xun ahayn balaaye hadda inaad go-aansato lama rabo adoo salaadii tukaayo bale ma go-aansa karti marka salaada dhexdeeda go-aanka lagu qaataa waa banaanya wax dhimo nabigu wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam faamartu waxaan amray marka hadda gurigii tegey faamartu waxaan amray biqismati in la qaybiyo gurigan tegey waxaan sadaqadan hala qaybi amarkan soo dhiibi kitaabu sahwi sahwiga kitaabkiisa hada maxayu rawa الbukhaari bukhaari wuxuu ka wari can kurayb wa taabici iqa mawla bni cabaas wa mawlihi bni cabaas sa'altu waxaan weydiiyey uu yidhi uma salama waa sawjadii nabigeena suban salى اlahu alيه wasalam sa'altu waxaan weydiiyey uma salama can iradcatayna labada ragco labadaas ragcoo bacd alcasri salaada casir ka gadaal ahaatay nabiga sala allahu calayh wasalam laba ragcuu bacd alcasr tukaday nabiguna waa diiday salaada casir ka gadaal in la tukado marka ba labadaas ragcuu tukaday ii sharxani waa diiday waana uu tukaday laba rag marka waxa uu diiday xayihi midna uu tukadayse maxay su-aashaasaan weydiiyey qofka muslimka hadday masalo ka ishkaal gasho waa inuu culummada weydiiyo hadduu sira laba xadiis labadan xadiis macnahooda iska hor imaana waa inuu qofku isleeya waa kaa dawayn karaa weydiiye waa inuu weydiiye sa'altu waxaan weydiiyey uma salama can iragcatayni labada ragco labadaas ragcood bacda alcasri ahaadeen faqaalat waxay tihi ummu salama radia allaahu canhaa samictu nebiya nabigaan maqlay sala allahu calayh wasalam yanhaa xaal uu reebayo canhaa salaada bacd alcasr ah canhaa ay cani salaati bacd alcasr salaada casr kadib in la tukado nabigoo reebaayaan maqlay uma ra'aytuhu kadibna nabigiiyaan arkay yusalliihimaa labada ragca xaalu tukanay kadibna waxaan arkay isagoo laba ragca bacd casr tukanay marka waxay aragtay umusalama waxay tidhi nabiga salى اllahu calayh wasalam nahyigii uu horay u nahiyey iyo ficilka uu samaynaa maxay kala yihin kollayba iska hor imaamayaan oo diinka ilaahay iskama hor yimaado laakiin balqaabka laysku waafajina aad ogaatid saas isti waxay tidhi uma raytu nabigaan arkay yusaliihimaa labadii ragca xaal uu tukana xiina waktigii sallaa uu tukaday alcasra salaada casir salaada casir markuu tukaday asagoo tukanayaan arka uma dakala nabigu waa ii soo galay calaya gurigaygii aan deganaayuu soo galay walxaal ayuu soo galay cindii agtayda niswatun dumar ay ku sugan yihiin dumarkaasoo min bani xaraam oo min alansaari ansaarta ka mida bani xaraam waa qabiilo oo ansaareed qabiilo magaceedu wey walxaal ayuu nabigu soo galay cindii agtayda niswatun dumar ay ku sugan yihiin dumarkaasoo min bani xaraam reer beni xaram ka mid ah beni xaramkoo min alansaari ansaarta ka mid ah markaa dumarku inay dumarka kale soo siyaartaan ooy guriga ugu tagaan waa bannaan tahay xadiiskaana u daliil weliba xataa gabadha iyadoo ninkeedii joogo waa u tegi karaan laakiin inay inta siyaarada dheereeyaan ninka xaqiisa la dayaco taas way waxaan bannaanayn laakiin xataa ninkii oo jooga inay soo salaamaan dhib male dhib male fa arsaltu waan diray ay tihi umusalama fa arsaltu waan diray ilayhi nebiga xaggiisa aljaariyata gabadhii yareed bukhaariga waxaa ku soo arooray kitaabu lmaqaasi fa arsaltu ilayhi alkhaadima ah, gabadhii khaadimadda aheed aan diray laakiin magaceeda culummadu ma caddayn oo si jasmiya looma caddayn heblaa la dhihi jiro loo malayna mooye marka gabadh khaadimadaheedoo yareed aan u diray ayadu maxay u aadi weyde dumarka martidaahoo u yimiday karaamaynay u sheekayn halkaasna waxaa laga qaatay ikraamu dayf martida in la karaameeyo martida in la karaameeyo saasuu yidhi xaafidku halkaasa laga qaadanaya inay nebiga aaddoon soo weydiido waxay uga joogsatay inay gabdhahan u yimid karaamaydo oy la hadasho oysan ka tegin waxaa kaloo laga qaatay mas'alada aduguna waa soo weydiisan kartaa qofna waa dirsan kartaa orod masalada iisoo weydii ir hadda umu salama gabalay dirtay tir iisoo weydii waxaa kaloo laga qaatay qofka lagu kalsoonay qofka dira waa inuu qof caadil ah oon waxna ku daray waxna ka jarayn qofka caadilka khabarkiisa oo iqada ah in la aqbalo walow keligiis ha noqdo aaxaadna ha noqdo oo keligiis ha noqdo maaa hal gabaray dirtay khabaru aaxaad marka waa la aqbala hadduu iqaya faqultu waxaan iyay tii marka qaabka aaday u caqli badnayd qaabka igu dirta marka waxaan ku iriyay tihi faqultu waxaan idhi quumii istaag bijanbihi dhinaciisa nabiga hortiisa ha istaagi gadaalkiisana ha istaagi dhinaciisa istaag qofka tukana dhabarkiisana lama istaago oo lagalama hadlo hortiisana lama hadlo maxayna waana tashwiishine taasu tashwiishay ku beeri laakiin haddaad isla sinto ishaarana wuu ku ishaari karaa hortiisiina ma marinoo ma aanu taswiishin gadaalna wax ka qaliyaaya lama yaqaano ma joogti dhinac inta iska taagto la hadlaan dhiifi marka horayna lagalama hadlo qof tukaa gadaalna lagalama hadlo garabkaa laga istaaga haddaad qof tukaayo rabto inaad la hadasho faqultu waxaan ihi quumi istaag bijanbihi faquuli lahu waxaad ku tidhaahdaa taquulu laka waxay kugu leedahay umusalama umusalama isoo dirtay waxayna kugu leedahay yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo samictuka waa ku maqlay tanha xaal aad reebaydo can haatayni ragcatayn labadan ragco wa araaka waana ku arkaa tusaliihimaa xaal aad tukaydo marka umusalama waxay ku leedahay iswaafaji ah, ma dhihin fiir umusalama nabigu waa naga reebay waa qowl annaga qowlkaasaan ku dhaqmaynaa ficilkiisu isagoo khaas iyo madhi asalka qowlka nabiga iyo ficilkaba waa looga dayda saasa asala waxay tihi umu salama fain ashaara biyadi gacantiisa hadduu ku ishaaro fastakirii canhu dib uga deg hadduu gacanta ku ishaaro salaadiyuu ku jiraahe dib uga deg hadduu kula hadlana salaad kuma jiro ah, ilaa gabadha inu salaad ku jiran galbaad kala tagaan dhinaciisa istaag markaad la hadashoo tiri umu salama waxay ku leedahay hadda ka hor waxaan ku maqlay adoo diida labada ragco haddana waxaan ku arkaa adoo samayna iswaafaji markaas hadduu kuu jawaabaa dhawaaba jawaabtaad soo qaaday laakiin hadduu gacanta ku ishaaro gadaal ugadi fa in ashaara biyadi taas waxay kutusay marka salaada qofka ku jira gacan waa ishaari karaa ah. qofaan ogeyna la hadli kara ama qof qof gacanta u ishaari kara ah. qofa inta soo istaaga fariiso oo ishaari kara afka ka dhihma ah, afka kama dhahayo gacanta u ishaara ama fariiso ama iska tag aarka ah, meeshaan iska taagay aduna inaad tukataa rabta meeshaan taagaya dhinacaaga ah, dhaqaajaad leeda haysugin marka qofku salaada soo ku jira ishaaro gacanta waa bixi kara fariiso ad leeda dib iiga degaad leeda fain ashaara biyadii gacantiisa hadduu ishaaro fastakirii dib uga deg canhu xaggiisa fafacalat iljaariyatu gabadhii yareed waa samayday maxay samayday maa amarat wixii ay amartay oo dhan ay samayd faashaara biyadi gacantii uu ishaaray nabigu gacantii uu ishaaray marka gacanta ma ishaari kara qofku tukaa salaadda wax u dhibmi salaadda waxba u dhibmi dii xataa qofku salaamo aan ogeyn qof salaad ku jira adoo og lama salaam lakin qofan ogeyn assalaamu calaykum gacantaadi shaare marka saas dhiimid saasa le saas maaha gacantaadi shaare bis marka dhabarkana korad mani calaa cashana dhulka xaggiisa khalaas waa inuu fahmaa isaguna faashaara waushar biyadi gacantiisa fastaqarat canhu gabaanay uga degtay falaman sarafa markuu salaadii ka soo gadoomay qaala wuxuu yidhi umusalam uu la hadlay madu yabnata abi umaya ilaa abi umaya abi umaya waa umu salama aabbaheed kunyadiisaa la yidhahda kunyadiisaa la dhihi jiray abuu umayata marka aabbaheed umu salama zawjadii nabiga ah sala allahu calayh wasalam zawjada nabiga waxa weeye aabbaheed kunyadiisi wey magacii maa waa kunyadii marka wuxuu ku yidhi yabnata abi umaya ilaa abi umaya sa'alti waxaad weydiiday cani ragcatayni labada ragco labadaas ragcoo bacda alcasri salaada casr kadib ahaatay wa inahu shaanigu wuxuu yahay ataani waxaa ii yimaadeen naasun dad dadkaasoo min cabdilqays reer cabdilqays ka mid ah dad reer cabdilqays wafdi ka mid aha ii yimaadeen duurkii kadib ay u yimaadeen duurkii kadib ay u yimaadeen fashaqaluunii waxay iga mashquuliyeen can iradcatayni labada ragco allatayna labadaasoo bacda duuri duurka ka gadaal ku sugnaaday labada ragco oo raatibadaa oo duurka ka dambeeya labadaasay iga mashquuliyeen macnaha iyagiiyuu qaadiray nabigu taas waxay ku tusaydaa martida in la karaameeyo nabiga sala allahu calayh wasalam labadii ragco xataa sunnadaasuba uga teg ayaga karaamayntoodi iyo qaadiridooda maalinkaas labadii ragcoo duurka ka dambeeyey ma tukan laakiin sunada aad tukan jirtay lagama tage waa la qaleeya hadday kaa tagto waa la qaleeya lagama tago lama sii daayo hadaad sii daayo shaydaanku waa ku baran hadda waa kaa wadaa waa kaa wadaa ilaa uu sunno la-aan ku dhigo marka dambe lagama tago nabigu wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam fashaqaluunii waxay iga mashquuliyeen cani ragcatayni labada ragco allatayni labada ragco bacda duhur ku sugnaadeen fahumaa labadaas labadaas duhurka ka dambeeyo iga tegey haataani waa labada aan hadda tukaayo labadaan waa qado halkaas laba mas'alo waaweynaa laga qaatay waxaa laga qaatay salaada sunnadaa hadday kaa tagto waa la qalleeyaa lama daayo salaatuleylka waa la qalleeya raatibada waa la qalleeya sunno kaa tagtay lagama haro waxaa kaloo laga qaatay bacda alcasr nabigu yaan la tukanta uu yidhi salaada uu diidaa waa sunno muطlaqaa laakiin salaadaha sababtana waa la tukan karaa salaad oo sunnaho kaa tagta waa la qallay karaa haddii sunno la qallay karo waajib kaa tegay in la qallay karaa waa min baab alowla waajibkii oo ka sii habooy salaad qallaa waa la tukan karaa waa la tukan karaa marka salaada la diidaas waa salaad aan sabab lahaynoo sunno iska mutlaqaa laakiin sunno kaa tagtay waajib kaa tegey waa in la tukado oo waktigaas laakiin ishkaal kale waxaa ah nabigu intaas kadib mar kastoo bacda casra laba ragcoo tukan jir labadii hadduu qalleeyey labadan dambe xayihi taasna caaisha ka jawaabtay waxay tidhi nabiga waxaa u gaar ahaa oo dadka uga duunaa oo asagu khaas la ahaa hadduu cibaado sameeyo waa daa'imi jir kama tegi jir marka labadii ragcuu daa'imo bacda alcasri labada ragcoo uhu waa saas maa waa saas ma qofkii marka qala lagu leeyahy waa iska tukan kara qofkii kale maya can ilbaraa'i bni caasib rawa albukhaari wuxuu ka wariyey can ilbaraa'i bni caasib radia allaahu canhu qaala baraa wuxuu yidhi amarana nebiyu nabigu wuxuuna amray sala allahu calayhi wasalam bisabcin toddoba arrimood wa nahaana wuxuu naga reebay can sabcin toddobo toddoba amrimood nabigu waana amray wixii nabigu amray qof walba muslima waxaa laga rabaa inuu sameeyo ousan dayicin wixii nabigu reebayna qof kastoo muslim waxaa laga rabaa inuu iska ilaaliyo ousan samayn amaranaa wuxuuna amray biitibaaci janaa-isi janaasooyinka in la raaco qof muslima markuu dhinto janaasada waa in la raaco oo wax laga soo aaso waa fardulkifaa'i haddii aan la raacin waaba lagu dembaabaa haddii qayb raacdana qaybtaasaa faradkii ku dhacaa inta raacdaan ajarka iskale nabiguna salى الlahu عalيه wasalam wuxuu sheegay qofka raaca buur weyn oo ajra inuu leeyahy buurta xog wax lamida oo ajra uu leeyahay qofka raaca wa ciyaadati lmariidi qofka jiran in lasoo booqdo qof jiran in lasoo siyaarta nabiga amray waa sunno ajar weynaa laga helaa qofkaa taqaan iyo qofkaadan aqoonna waa isku mid dadka muslimiintaas bal xataa gaalu nabigu soo booqdo oo gaalka haddii aad dacwo ugu yeeraydo istaqaanaan ama dacwo inaad ugu yeertaa suurtagalka xataa lasoo booqana nabiga wiil yahuuda oo nabiga u shaqayn jiray oo u adeyn jiro qaadun u ahaa oo gaal ahaa oo sakaraad uu soo boqdo nabigu sala allahu alay wasalam markuu tegey uu yidhi islaam qul laa ilaha illa allah muxamadu rasuullah wiilkii aabbihiisuu fiiriy aabbihii ag fadhiya naftii aan dhibayn aabbuu waa yahuud yahuud waa ogta nebi maxamed ibn xaq ee waxay u dhiilaayeen xaasnimo wiilkiisu hadduu dhinto inuu naarta galayo ogi hadduusan nabi maxamed hurin sala allah alay wuxuu yidhi adic abalqaasim yeel warka uu kuleeyay abilqaasim hal wiilkii waa tiri awal adduunka intuu jooga wuxuu islaamnimada uga hortaagnaa kooxdaada garabkaaga ha noqdo laakiin hadda waa tega naar u galaa waxuma gasho marka waa u daacad noqday marka wuxuu ihi abulqaasim warkiisa yeel markaasu wiilkii ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamad rasuullah tawxiidkii ku dhawaaqay nabigu markaasuu dhaqaaqay isagoo le alxamdu lilah aladii anqadahu min annaari b ilaahay aniga sababtay naar uga badbaadiye mahad ada iska marka daad xataa gaalka aad jirad aad soo booqato oo diinka u sheegto oo aad ugu tegayda inaad diinka u sheegto maasha allah dee waaba arrin weyn inaad diinta u sheegto ah, diinta adaad u sheegayso laakiin muslimiinta ayaga hadda o xaqa iskuu leeyi in la isbooqdo muslimka laftigiisa inaad u tagto waa la anfacaa waa la sabarsiiyaa inuu xanuunka ku sabro ajarka laga helaya loo sheegaa waa la waaniyaho waxaa la idhaha xogaa inuu diyaargaroobo dadka la jooga waxaa la idhahdaa dardaarmiyo tawxiidka iyo u laqim hadduu qofka xoogaa culus yahy fadhiga laguma dheereeyo wax dheeree lama joogo hadduusan wehel rabin waxaa kaloo nabiguna amray waa ijaabati daaciyi qofkii kuu yeera inaad ajibo hadii qofku idhaha ii imow sida welimada arooska iyo welimooyinka kale iyo ii imow waa inaad ajibto weliba welimada aroosku waa waajib nabigu wuxuu ihi qofka aan inta loo yeero imaanin wuxuu caasiyey ilaah iyo rasuulkiisa waa waajib haddii aysan jirin sabab aad ku baaqata sabab aad ku baaqata maxaa ka mid a ah? inaad meeshaba ka cabsaydo naftaada u cabsaydo ama meesha munkar lagu haya hoteel meeshaana lagu dhigaa waxa weeyaan shayaadiina ka cayaaraya muusiqaad garaacan waa xaaraan inaad tagto haddaadan munkarka joojin karin haddaadan munkarka joojin karin inaad ka qayb gashaa waa xaaraan meel oo hees iyo muusiq iyo dumar iyo rag isla cayaaraya gabdho keligooda oo baranburaya oo gurbaan garaaca taas waaba tii sunnada aroosyada inay gabdhuhu gurbaankana garaacaan ayna baranburaan iyadu waaba sunnada ah, waaba xalaasha iyo xaaraanta waa lagu kala yaqaan xalaasha gurbaana loo garaaca gabdhaha ka ka baranburaya xaaraan habeen madoowa ah. nabiga sal اlahu ala slm wuxu hi faslu maa bayna alxalaali wاlxaraami addufu wasaw xalaasha iyo xaaraamta waxaa lagu kala yaqaan gurbaanka gabdhuhu garaacayaan iyo sawdka gabdhaha xalaal waa taas soomaali maxay yidhahdeen xalaal barqaa la quuta ah, xaaraantana cayaar haddaan wax loola jeedin maxaa habeenkii loo tumaali dhaanto miy saasoo kale wa dhaanto miy cayaarku mida ehe haddaan wax ku jirin habeenkii ma maalintii la garaaco gown ma arkaysa habeenkia la garaaca loo ficay orda belaa la qarina marka khudba sida guur maahane waa belo la qarinaayo ah, marka arooska haddii ay tahay gabdho iyo gabdhuhuna aysan munkar kale samaheena ay baraambur saxa ku baraamburayaan gurdaa ay garaacayaan dhib mal laakiin muusiqa iyo heesaha iyo ragga iyo dumarka wada ciyaara iyo kaas way wax xaaranta meeshii marka munkar ka jiro haddaad suuli karto waa tege weliba laba waajib wey munkarkana waa suuline hadda waana lagu yeero waa tege laakiin haddaadan suuli karin munkarna ka jiro waa xaaraan inaad aadaan wa nasri lmadluumi qofka laga gardaran yahay waa loo gargaara qof kastoo laga gardaran yahay waa loo gargaaraa waana arrin weyn waana fardulkifaa'i dadka muslimiinta haddaysan u gargaarin qofka laga gardaran yahay xuquubay mudanayaan laakiin waa inaad waa min baabi amri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar haddaad awooddo gacantaad ugu gargaare haddaadan awoodin afkaad ugu gargaare haddaadan awoodin qalbigaas ad ka dhibsanay waana u ducaynay marka waa in loo gargaaraa qofka laga gardaran yahay wa ibraari qasami dhaarta waa in lagu baarinimo sameeya tan waxay tahay qof walaalkaa ah hadduu ku yidhaahdo wallaahi saasaad ii yeeli arrinta uu ii yeel ku leeyahana waa arrin bannaan maahan xaaraan dhaarta lagama jebiyo waa loo yeelo walaahina ka yeelay ka daba qaarato wax nuur meli xaqii muslimkana waa ku tuman ah. xaqii muslimkana waa ku tuman lagama daba dhaarto subxaan allah qof walaalkaa ah oo kugu dhaarto ku yidhi wallaahi saas inaad ii yeerayso subxaan allahi waa loo yeela ah, waa loo yeela waa loo yeela waa loo yeela wa ibraari اqasam wa raddi salaam salaamta in la ridiyo haddii lagu salaamo qof muslima salaamta waa ka ridinay waidaa xuyiitum bitaxiyati faxayuu biaxsana minhaa ow rudduuha marka waa in la ridiyaa salaamta waana waajib salaamta in la bilaabaa waa sunno waxaana nabigu yidhi sal اlahu alay slm labada qof waxaa qayr badan qofka salaamta bilaaba laakiin in la ridiyaa waa waajib ayado dii lagu salaamo waa inaad salaamta rididaa wa tashmiiti اlcaadisi qofka hindhisa waa in la farxad geliyo tashmiidka waxay tahay qofka hindhisa inaad tiraa yarxamuka اllah allah kuu naxariis laakiin shardigay leeda waxaa shardi asagu inuu ilaahay maqdiyo qofku markuu hindhiso alxamdu lilah wayuu yidhaah hadduusan dhihin ma loo ducay karo nabiga sal اlahu alay slm nina agtiisa ka hindhisay markaasu wuxuu yidhi alxamdu lilah uu yidhi ninkii hindhisay markaasaa nabigu yidhi yarxamuka allah nin kalaa hindhisay alxamdu lilaahi dhiigiida nabigu waa ka aamusay markaasuu rasuulkii qabsaday rasuulku ilaahayo kan waa xaaniga igu dhacay markaasu kam allu mahdi aduguna allaad mahdidid marka qofkii alla mahdiya aad adiguna u ducaynay kaasaad u ducaynay toddobadaas waa lays amray wanahaana nabigu wuxuu naga reebay can aaniyati اfidati weelasha qarinka weelasha fidada fidadu waa qarin qaaliga wey weelashaas rag iyo dumar midna uma banaana waa xaaraan weel fid weel fida hadee waa shay aad u fidadu waa nuuc gaara waxaan jajabanoo qalinka kuwaan qalinkaan u taqaan maaha waa fidadii lacagta laga samayn jiro qaaliga ahayd weelasha laga sameeyey wy weelashaas marka ma banaana waa xaaraan maxaa yaele waa quluwi weel fido in weel laga dhigo waa xadgudub ila waa qaaliyo fidadu wa khaatami dahabi dahabka faraatigiisa faraati dahaba waa raggay xaarantanu ka tahay raggay xaaraan ka tahay dahabku dumarka waa u xalaal walxariiri xariirta raggay xaaraam ka tahay dumarka waa u xalaal inay xirtaan ilaa nin cadho qaba un mooye ninkii cadho qaba oo xidho kara xariirta isaga nabiga u rugseeyey wadibaaji waa xariirta nuuc ka mid ah waa xaaraan walqasiya xariirta nuuca liita waa xaaraan waa nuuca ugu liita xariirta qasigu walistabraqi xariirta ad adag waa nuuc xariirta ka mido ad adag wa canilmayaasiri bari dhowryaalka mayaasir waa barkin oo mara xariiraha ku xihan marka faraska meesha lagu fadhiisanayo baridaa la saara jira bari dhawr waa bariday ilaalina marka bari dhawryaalka waa xaaraam laakiin waxaa xaaraamta waa maradan xariirta ee haddaad barkin kale samaysato oo barida saarata laguma diidan marka dahabka waa xariirta diibaad waa xariir qasii waa xariir istabraqa waa xariir waa nuucyaal marka maadaama magacyaal gaar ay leeyihiin inaan loo malayn inay bannaan yihiina nabigu u sheegay si gaara ah ugu sheegay qasig waa nuuca xariirta ugu liite isabraqan oo midda ad adag mayaasirtana waa baridhowrto waa barkin waa jamcu miisara miisara kooraha alla kor saaraa mara xariira mara xariiraha saara marka xariirtaasaa la diida ee barkin kale waa la iska xiji karaa wixii ku dhibaya والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد